tobanka loo qaybiyaa laba mutakalimay u sugnaadeen shanna mukhaadab shanna qaa'id laba-iyo tobankiiuu ku mihaaliyey wadalika mihaalki naxwi qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale darabtu anaa kaligay garaacay darabtu taadaas godan mufrad keligiisaa ku hadla mufrad mufradkaas mudakaru noqon kara muanafna noqon kara gabadhu waxay leedahay darabtu ninkuna wuxuu leeyahay darabtu waa isku mid mufrada iskale dhihi mayd mufrad mudakar mufrad aad leedahay waa isku mid mudakar iyo muanaf haddii darabtu aada barato ficil kasta oo ta'daasoo kale la xidhiirta waa la mid darabtu muhiimaddu maaha ee waa dhammaan wixii la mida qultu qara'tu katabtu akaltu dahabtu jitu waxa weeyaan xadartu kuwaod adiga ficil kasta ood maadiyood aragto ta'daas oo waxa weeyaan la goday ay ku la xidhiirto waa isku wada oo kale waa faacil oo noqday mufrad mutakalim ficil kasta qultu samictu katabtu qara'tu kulli waa isku mid wadarabnaa annagaa garaacnay wadarabnaa annagaa garaacnay naadaas labay mid tustaa horta mutakalimay tustaa wax kale ma tusto laakiin mutakalimku laba mid noqon karaa inuu noqdo mufrad oo mucadim linafsihi waa hal qofuu hadlayoo naftiisa weynayday oo naftiisii dejiyey boos jamaaco uu leeyahay darabna annagaa garaacna riyo garaacay caruurka kaasuu yidhi annagaa garaacna waana keligiisa wax la garaacay lama arko naftiisii inta weyneeyuu boos jamaaco dhig darabna qulna iyo jamaaco inay hadlaydo oo qof u hadlayo qof jamaaco u hadlayo iyo jamaac qof u hadlayo jamaaca sameeyeen qara'na ay leeyiin annagaa aqriyay samicnaa waa maqalnay katabnaa waa qornay jamaaca hadday yihiin waa saas marka lagu leeyahay waa wixii mid ka badan laba waa isku mid laba hadday hadlayaan darabna ay leeyihin saddex hadday hadlayaan katabnaa hadday hadlaayaan boqolna katabna darabna kun hadday hadlaayaan darabna mid wixii ka badan wey wa macahu kayruhu marka lgu leeyay mutakalim keligiis hadlaa iyo mutakalim lala joogo waa lala joogo hadii la yidhi hal qof aa la joogo ama ka badanaa la joogo ficilka naa markay la xiriirsato naadaasu mar waa faacil ma waa naay faacil marna waa mafcuul maxaad ku kala garanay naada mar waa fii maxali rafcin waa rafcisanta oo waa faacilkii ama waa naay faacilki darabnaa haddaad tidhaana waa faacilkii duribnaa haddaad tidhana naay faacil marna waa mafcuulu bih darabanaa zaydun aan leeyahay inaad kala garato wey darabanaa zaydun laba calaamad iska fiirso haddii naada xarafka ka horeeya uu yahay xaraf صaxiixa xaraf صaxiixa hadduu yahay uuna sukuun saaran yahay xaraf صaxiixa wey sukuunaana saaran wax kale maha waa faacil darabnaa fiiri hadda maxaa ka horeeya maada xaraf saxiixa baa ka horeeya maxaana saaran sukuuna saaran wax kale ma noqon karo wax kale ma noqon karo xaraf saxiixa markuu ka horeeyo sukuunna uu saaran yahay wax kale ma noqon karo wax kale ma noqon karo wuxuu noqon karaa waa ama faacil ama se waxa weeyaan naayo faacil hadba ficilka sida loo shaqlaad fiirina darabnaa fiiri laba shay haddaad aragtana waa mafcuul naada waa maxay waxaa naada ka horeeya xaraf saxiixa oo fadxa saaran tahay darabanaa zaydun darabnaa annaga garacnuha darabanaa zaydun zayda annaga na garaacay wey naadu waa mafcuul bihi markaas darabnaa waxaana garaacay zaydun waa kaasa maxaa yeelay maxaa ka horreeya maanta naadi xaraf saxiixa ah oo fadxa saaranta waxaa la mid ah haddii naada uu ka horeeyo alif markaasna waa mafcuul maada dacaanaa zaydun dacaanaa waxaa noo yeeray zaydun hadduu naada ka horeeyo alif waa lami waa mafcuul bihi markaas dacaanaa waxaa noo yeeray zaydu marka naadaas inay faacil tahay iyo inay mafcuul tahay maxaad ku kala garaneen ma faham maxaad ku kala garaneen ha markay faacil tahay waxaa lagu garanaa xaraf saxiixa waa inuu ka hore sukuuno saaran yahay sida darabnaa markay mafcuul tahayna xaraf صaxiixa hadduu ka horeeyo fatxa waa inay saaran tahay sida darabna ama waxaa ka hor maraya alifaa ka hor maraya sida dacaana saasaad u kala garana saas u kala taqaan naadu mafaacila mase waa mafcuul inaad kala fahanto labadaasu mutakalim ayay u sugnaadeen labadaasu mutakalim ayay u sugnaadeen mutakalim ayay u sugnaadeen labadaas waxa aan sharxaynana waa ficilka maadiga naadu markay ku jirto ficilka maadiga ayaan sharxayna ogaada ma anaan sharxin ficilku marka uu mudaaric mudaaric waa baab kale labadaasu mutakalimay u sugnaadeen mukhaaabka shantii u sugnaatay wa darabta niyo adaa garaacay darabta marka ta'daas fadxisan lala xidhiidhi oon wax kale la socon waxay tustaa mufrad mudaker mukhaadaba hal nin oo lala hadlayo bis ayay tustaa darabta niyo adaa garaacay wa darabti gabar yahay adaa garaacday darabti tadaas kasradu saaran tahayna waxay tustaa mufrada muanafa mukhaadaba hal gabar oo lala hadlayo wa darabtumaa labadiinnaana garaacdeen darabtumaa marka ay la xiriirsato taada miim iyo alif ay ka daba maraan taadu waxay tusaydaa khidaab dad lala hadlayo miimkuna waxa weeyaan xarfu cimaadaa la yidhaahdaa oo damada saaran tada iyo alifka ayay kala ilaalina alifku fatxuu rabaa tadan in dama la saara la rabi aliftaasuna waxay tusaydaa laba waxaa lala hadlaa inay laba yihiin darabtumaa labadiinaana garaacdeen laba oo lala hadlaa labadaas waxay noqon karaan mudakar waxayna noqon karaan muanaf labada waa noqon karaan labada gabdhoodoo lala hadlaa waxa ladaha darabtumaa labadiinaana garaacdeen labada wiiloo lala hadlaa waxaa la leedaa darabtumaa labadiinaa garaacdeen marka darabtumaa tumaadaas meeshaad ku aragto laba lala hadlaayay tusee laakiin labadu muanas inay yihiin inay mudakar yihiin ma kala sheegin labadaba waa loo isticmaala darabtumaa laba mudakarna waa loo isticmaala laba muanasna waa loo isticmaala wa darabtum jamac mudakar oo lala khidaabayo tum markaad aragto waa jamc mudakara oo mukhaababiin jamac mudakar mukhaababiin wadarabtuna wadarabtuna markaad aragto waa ficil maadi oo nuununiswa la xadiisatay nuununiswada mar hadday ta u ka horaydo ta'daa faacilkiiya nuuntuna jamc muanasay tusi waa calaamatu niswa waana xaraf markaas nuunniswa ficil maadiyaba mar hadday gasho hadday ta u ka horaydo ta'daa faacila iyadu waa xaraf ah. nuuniswa ficilka maadigaa marka ay gasho mubaaric maadiga markay gasho inta u ka horaydo iyo inaysan ka horreynin la fiiriyo haddii ta u ka horaydo waa xaraf waxay tusaydaa jamc muanasa oo lala hadlayo maadaama ta u ka horaydo tadaa khidaabka tusayda nuuntu waxay tusayda jamc muanasa isku da marka jamc muanasa oo lala hadlayo tusayda darabtuna laakiin waxaa noo soo socotaa nuuntan markii aan ta u ka horrayn ayadu waa ism waa ism ficilka maadigaa markay nuunu niswa gasho taw hadday ka horaydo waa xaraf haddaan waxba taw ka horayna waa isim marka darabtuna maxay tusee waxay tusaydaa jamac mu'anaf ah oo lala hadlayo shantaasuna shantii mukhaadabkay ahaayeen darabta wa darabti wa darabtumaa wa darabtum wa darabtuna wa daraba huwa ninkiiyaa garaacay mufrad mudakeroo haa'iba tuse mufrad mudaker ah haaibna macnaha kan hadlayana maahan ka lala hadlayana maahan haaib saasaa la yidhaha haaib marka lagu leeyahay halka naxwada la joogo kan hadlaya maaha kan hadlaya maxaa la yidhahdaa mutakalim kan lala hadlayana maaha kan lala hadlaya maxaa la yidhaha mukhaadab inta ka soortay haaib ale du halkan xataa joogo u meesha fadhiyo asaan asaga lala hadlayn isaguna uusan hadlayn maxaa la yidhahaa haaib aali mxamed alha intuu fadhiyo markaad leedahay muxamadu barada muamed muxamadu ajaaba muxamedaa ka jawaab maslada aaib baa laydhaha marka darada mfrad mudkr oo aaiba tusa faacilku inuu yidhi wa darabat maxay tusee hiya gabadhii maqneedaa garaacday darabat waxay tusee mufrada muanafa aaiba gabar keligeedoo maqan inay faacilkii tahay darabaad wa darabaa labadiyaa garaaceen laba maqan inay garaaceen ay tuseen marka haddii darabaa la yidhaahdo laba mudakara ay u badan tahay laakiin laba mu'anasa in loola jeedana waa dhacdaa laakiin waxaa fiican marka laba mu'anasa loola jeedo in taa lagu daro la yidhaha darabata oo arki doona labada nin oo maqanna waxaa la leedahay daraba darabaa ayaa la وضربوا جمع مذكر وغائب فاacل inay kutuseen ضربوا wowdaas وضربna nuun نiswadii hadda ta kaba horaydo iyadaa فaacilkiya markaa وضربna dumarkii badnaayo maqnaayaa garaaxeen ضربna maanta nuun نiswadu waa maxay xarفan soo ism waa ism maxaa yeelay taw kama horaydo ayadaa ismkiiyo faacilkiya ayadaa ismkiya oo faacilki ayada ah ma فahمt ma fahamta adig daad e fahamtay adoon shakin ficilkii aan kuu sheego labiiyo tobanka ka keen aye katababal ka keen labiiyo tobanka katabtu katabnaa katabti waa gaftay markaad gafto lagaa qaadaa katabti kuma xiga haye adimaa ka keena haye qaraa ka keen adoon gafin qaratu qara'na qara'ta qara'ti qara'tuma qara'tum qara'tunna waa gaftay jooji haye haye waxaad ka keentaa waxaad ka keentaa jalasa jalastu jalasna jalasta jalasti jalastuma jalastum jalastunna jalasa jalasat jalasaa waa soo dhawey maasha allah ah, waxaan rabnaa daraba inaan la joogin ila maqsuudku daraba maaha ah. ee eh, haddii daraba la barto dhammaan waxa ficil waa in la bartay ah, dhammaan wixii ficila daraba misaalka laga dhigay dhammaan waa in la wada bartay wuxuu uhi maxamed mxidiin cabdulxamiid waaqulu waxaan leeyahay qad carabta waad garatay fii maa kii taqadama hormaray almudmara mudmar ayaad garatay maa huwa muxuu yahay mudmar walaana hadda nucarifuka waxaan ku garansiinaynaa calaa annahu mudmar calaa tnay cashara nawcan labiyo toban nuuc inuu yahay wadalika anwaacdaas wadaalika anwaacdaas haabitun waa sugnaana لأnنhu damiirkii إma an yduلa inuu tuso calىa muتakalmin qof hadlaa وإma an ydula inuu tuso calىa mkhaaطabin qof lala hadlaa وإma an ydula inuu tuso calىa qaa'imin qof maqan saddexdaas wax kama dhexeeyaan damiirku saddexdaasuu tusaa qof hadlaa isagu qof lala hadlaa iyo qof maqan qof maqan waxa loola jeedana kuu sheeg wladii damiirka yadulu tusaa calaa mutakalimin yatanawacu wuxuu u qaybsamaa ilaa nawcayn laba nooc bisu noqda lnnahu damiirkaas imaa an yakuuna almutakalimu midka hadla lnnahu shaamiye imaa an yakuuna almutakalimu midka hadlaa inuu noqdo waaxidan hal qof rag iyo dumar wux rabaado wa imaa an yakuuna inuu noqdo akara wax ka badan min waaxidin mid labadaas waxba kama dhexeeya wladii damiirka yadullu tusaa calaa mukhaaabin qof lala hadlaa ow qaa'ibin mid maqan yatanawacu wuxuu u qaybsamaa kullun mid kasta oo minhumaa mukhaadabka iyo haa'ibka ka mida ilaa khamsati anwaacin shan nooc liannahu shaniye imaa an yadulla damiirku inuu tuso calaa mufradin mudakarin nin keligiis ah wa imaa an yadulla inuu tuso calaa mufradatin mu'anafatin gabar keligeed ah waa imaa an yadulla inuu tuso calaa muanan laba qof mulaqan xaalaan la kala qaadayn labadaas ama mudakar ha ahaadeen ama muana ha ahaadeen la kala qaadi maa wa imaa an yadulla inuu damiirkii tuso calaa jamcin mudakarin jamc mudakar ah wa imaa an yadulla damiirkii inuu tuso calaa jamcin muanain jamc muanaa inuu tuso fayaquunu majmuucu isku darkii wuxuu noqonaa itnay cashara labiyo toban famihaalu damiir اlmutakalimi qof hadlaya damiirkiisa tusaalihiisii mutakalim alwaaxidi keligiisa hal qofoo hadlaa mudakaran mid lab kaana ahaaye ow mu'anafan ama mid dhadig ahaaye lab iyo dhadig midku rabo ha ahaado rag iyo dumar midku rabo ha ahaado waa isku mid hal qofoo hadlaya marha la yidhaah faacilku markuu yahay wuxuu leeyahay darabtu anaa garaacay waxafidtu anaa dersiga xifdiyey wajtaadu anaad dadaalay xafidtu xafid ficlu maadin mabniyu calى sukuuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min alraab wa taw damiiru mutasilu mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil labada kalena waa la mid ومثال ضمير المتكلم mid hadلaya ضميirkiis مثaaلkiisii متكلم المتعdد badan أو الواaحد ama mid keligiisa الذي واaحد kaasoo يucaظiم weynaynaya نفسه نفسadiisa oo ويuنزلhaa نفtii dejinaya منزلة الجaماacaةi جaماacة booskeed مثaalkeedii متكلم keligiisa oo نفtiisa weynaynaya oo نفtiisa dejinaya booskii جaماacada amase mutakalim lala joogo waxaa la jooga hal qof ay noqon karaan waana ka badnaan karaan miaal darabnaa annagaa garaacnay waxafidnaa annagaa xifdinay wajtahadnaa annagaa dadaalnay darabnaa annagaa garaacnay waxafidnaa xafidnaa naadaas mafaacil soo mafool waa faxaad ku garab xaraf saxiixoo sukuunsana ka hormaray saasaa lagu garta wejtaadna anagaa dadaalnay xafidnaa xafid ficlu maadin mabniyun calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alicraab naa damiiru mutasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil wa misaalu damiiri mukhaadabi mid lala hadlaa damiirkiis mukhaadab alwaaxidi keligiisa hal qof oo lala hadlaa muqaadab alwaaxidi keligiisa muqaadab almudakeri oo lab ah ama rag ah darabta ninyahu adaa garaacay waxafidta adaa xifdiyey wajtahadta adaa dadaalay isku mid afcaashoo dhan wjtahadta alwaaw xarfa casrin ijtahad ficlu maadi mabniin calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min alraaq وطاء ضمير متصل مبني على الضم في مبني على الفتح مبني على الفتح في محل رفع فاعل سؤال يا كجوابي هيا fiiriya faacil muxamadun markaan ixraabayna xadara muxamadun muxamadun hadda waa faacil markaan ixraabayna waxaan nidhi marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri ijtahadtu taadaas ama ijtahadta taadaas waa faacil ayada markaa caraaban waxaa leenaha mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci hadda maala fiidi ijtahadtu kaba soo qaad taadaas waa faacil markaan icraaban waxaa leenaha damiirun mutasilun mabniyun cala dami fii maxali rafci muxamadun waa faacil markaan icraaban waxaa leenaha marfuuq calaamatu rafci damatun daahiratu fi afi maxaa kala duway waxay kale yihiin ism daahira midda hore waa ism daahiraho waa muxrab sidaasaa loo xraaba laleeyahay marfuucu calaamatu rafci ijtahadtu ama ijtahadtana waa mabni lama icraabo icraab kama muuqdo ee maxalka iraabka laga siiyo maxalka ah, icraabka laga siiyo wa mihaalu damiir mukhaadabati gabar lala hadlaa damiirkeedii mukhaadaba alwaaxidati keligeed ah mukhaadaba almu'anafati oo la dhadigeeyey oo mu'anaf oo dhadig ah darabtii gabar ah adaa garaacday wa xafidtii adaa xifdiyey wajtahadtii adaa dadaalay xafidtii xafid ficlumaadi mabniun calaa sukuuni laa maxala la min alxraam wa taa-u damiirun muttasilu في محل رفع فاacل ومثال ضمير المkhاadبayn laba lala hadلaa ضميirkooda مثaalkiisii مkhاadبaynkaas الاثنaين laba مkhاadبaynkaasoo mkrayni mkrayni maya maya mkrayni ma inin qoran mse almkrayni mkrayni hadii la yha lagama صifay karo مkhاadبaynka maxaa yeelay almkhاadبayn waa macriفo ana ku jirta sooma jeedaan mudakeranina waa nakiro sifada iyo mawsuufkuna xraabka waa inay macrinimada isku raacdaan rab iyo ama nakiranimada ma banaana marka mudakerayn inaan ka sifayno almukhadabayn xale sifadu waxaa la rabaa icraabka iyo tacriifka inay ku raacdo mawsuufka duu mawsuufku uu macrifo yahay waa inay sifaduna macrifo noqoto hadduu nakiro yahayna waa inay nakiro noqoto marka waxaan leenahay mudakerayni kaana ow muanafayn kaana maxduufaan khabarkeedii wey kaana meesha laga xadfay oo warka laiska soo gaabiyey khabarkiiya meesha lagu qoray mudakarayni laba lab kaanaa ha ahaadeen labada lala hadalaa ow muanafayni ama laba dhadig midkay rabaan ha noqdeen saasoo leeda marka faacilkii oo noqday laba lala hadlayo labadaas ama mudakar ha noqdeen ama muanaf ha noqdeen waa mid ma kala duunaa darabtumaa labadiinaana garacdeen waxafidtumaa labadiinaa xifdideen wاجtahadtumaa labadiinaa dadaasheen waa isku mid اجtahadtuma اجtahad ficl maadin mabniin calى sukuni lاtisaali bdamir rafci mutaxarik laa maxal la min اإعraab wtaa damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali rafcin faacil wlmimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daal calى taniya wa mihaalu damiir mukhaadabiin waa jamc marka mkhaabiin mkhadabayn aan marka dhn mna ahe mkhaabiin wa mihaalu damiiri lmukhaabiina kuwa lala hadlaa damiirkooda mihaalkiisii mukhaaabiintaasoo min jamci dukuuri jamc mudakera xaggiisa ka ahaadeen darabtum raggiinaan badanaa ganacdeen waxafidtum raggiinaan badanaa xifdideen wajtaadtum raggiina badanaa dadaasheen xafid ficlmaadi mabniin calى sukuni litisali bdamiiri rafci mutaxarik laa maxala lah min اlraab wa taa damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil wlmiimu calaamati jamci dukuur wa mihaalu damiiri mukhaaabaati dumar badanoo lala hadlaa damiirkii tusayey mihaalkiisa mukhaaabaadaasoo min jamci muanafaati kuwa muanafa jamcood xaggiisa ka ahaaday darabtunna dumarkiina badanaa garaacdeen waxafidtunna dumarkiina badanaa xifdideen waijtahadtunna dumarkiina badan waa dadaasheen hadda nuuntaas nuun niswada ma xarafa mase waa faacil oo waa isim xaraf wey maxaa lagu gartay taa ka horayda faacil waa ka darabtuna darab ficlu maadi mabniyu calى sukuni litisaali bdamiiri rafci mutaxariki laa maxala lahu min alcraab wataau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil nuunu calaamatu jamci niswa wa mihaalu damiiri waaxidi mid keligiisa damiirkiisa mihaalkiisii waaxid almudakeri la labeeyo rag ah waaxidkaasoo alghaa'ibi maqan waaxidkan ka sifaynayna almudakeri alghaaib waa macrifa iyaguba daraba wey miaalkiis daraba fii qowlika xaalu ku sugan yahay darabada aan sheegaya qowlkaaga oo aad ku qowsho muxamedun muxamed daraba wuu garaacay huwa muxamed akhaahu walaalkiisuu garaacay darabadaas ku jirta wey muxamedun muxamed daraba wuxuu garaacay huwa muxamedku akhaahu walaalkiis daas ku jirta kaasaa faacilkeedu wuxuu yahay mfrad mudakr haa'ib muxamedun mubtado marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi akhirih u fiirsada daraba ficlu maadin mabniyu calى fatxi la maxal lah min alcraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى muxamed akhaa mafcuul bihi daraba mansuub calaamatu nasbihi allifu نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة ما ناب في حرف من حركة أخا مضاف وهذا الضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل أو ضربا والفاعل وهو والمفعول في محل رفع خبر مبتدئ محمد مبتدئ جملة هو خبرك والرابط إلى المبتدئ فاعل ضربا فاعل كضربا الله بنا مبتدئ محمد محمد Ah, warku waa socdaa mubtada waxaa lagu yaqaanaa warku waa socdaa khabar markaa lagu joogsanaa muxamedun muxamed daraba waa garaacay huwa muxamed akhaahu walaalkiis waa kaasaa khabarka ah. hadda haddaan intaan soo istaaga ku idhaha muxamedun muxamed ma waxbaan kuu sheegay may waxba kuma sheegin goormaan wax kuu sheegay markaan idhaahdo daraba waa garaacay akhaahu markaasaan war kuu sheegay khabar waa wax la ka hor waxba qiimale laguma sheego waxafida weeye fii qowlika xaalu ku sugan yahay ibraahiimu ibraahim xafida waa xifdiyey dersow casharkiisa kanuna waa la mid adaa lagaa rabaa iraabtiisa kanu kii horan iraab la mid ibraahiimu xafida darsahu waa isla mid wax ay ku kala duwan yihiin lama arko keliya labada mafcuul aa midna xaraf la raab aho akaa waa asmaaulkamsu alif wey calaamatu nasbihu dertana waa mufrado calaamatu nasbihiisu waa san akaana calaamatu nasbihiisu waa alif intaasay ula duwan laakiin meeshaan bal arday oo aada u fahmaayaan rabaa muxuu ula jeedaa muxamadun waa mubtade waa tanwiiney ibraahimu waa mubtade mana tanwiinin hada malasari waa ibraahim ibraahim tanwiin ma qabato sax sax sax ila wuu ila socday waaya saasaa leeda wajtahada oo kale weeye fii qawlika xaaluu ku sugan yahay ya hindun kitaabkan insha alla markuu noo dhammaado midka ku xigana noo dhammaado midka saddexaad aad waxaad ugu tegay hindun in mar la tanwiinin karo insha alla <laughs> mutamimada inoogu taallaa mutamimada inoogu taalla hindun maraa la tanwiini karaa marna waa laga day karaa labadaba ku banaan jaaza wajaaza a la yidhahdaa wajtahada weeye faacilkii oo noqday damiir waaxid oo mudakar oo qaa'iba isagoo noqday wajtahada faacilkeeda wey fii qawlika xaala ku sugan yahay khaalidun khaalid ijtahada waa dadaalay huwa khaalid fii camalihi shaqadiisuu ku dadaalay kan wuxuu uga duwan yahay intii hore fii camali jaarmujruurkaas uga duway fii camalihi wax walba ma ma lagu meerina fii camalihi qofkii soo xraami waaye gadaala loo celina fii camalihi intaas uga duwan fii camali jaarmujruurkaas oo ijtihaadda lagu tacalujina uga duwan waa la hayaa soo maaha waayo wa mihaalu damiiri lwaaxidati gabar keligeeda damiirkeedii waaxide almu'anafati la dadigeeyey waaxide alqaa'ibati maqan darafat wey fii qowlika xaalay ku sugan tahay darabadu waa darabada oo ku jirta qowlkaaga soo socda oo aad ku qowsho hindun tan waa tanwiinayna darab waa la tanwiinin karaa jaaza wajaaza la yidhahdaa tanuna banaan tanuna banaan hindun waa dhihi karnaa hinduna waa dhihi karnaa hindun hinde darabad waa garaacday hiy hinda uktaa walaasheed hindun mubtado marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci dhamatu daahiratu fi akhiri daraba ficil maadi mabniin cala fatxi laa maxala la min alcraab wafaacilu damiru mustatiru jawaasan taqdiru hiya taxudu calaa hinda wa taaw calaamatu taniis mabniin cala sukuuni laa maxala la min alcraab ukta mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri ukta mudaaf ha damiru mutasilu mabniin cala sukuuni fii maxali jarin mudaafu ileeyi waxafidad weeye misaalkii ayadoo faacilkii noqday damiir waaxida muanasa haa'iba xafidad wey fii qowlika xaalay ku sugan tahay sucaadu gabadha sucaada la yidhaah xafidad way xifdiday hiya sucaada darsaa casharkeedii misaalkaas xraafkiisa adaa laga raba maxaa yaele wuxuu lamid yahay hindun darabad ugtaa wajtahadad weeye mihaalkii fii qowlika xaaluu ku sugan yahay zaynabu zaynab ijtahadad way dadaashay hiya zaynab fii camalihaa ay ku dadaashay karbalaan raabna zaynabu mubtadau marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih ijtahada ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraabi wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiirihiya taxuudu calaa zaynab wa taa calaamatu taniis mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab fii camali fii xarfu jarin camali ismun majhuulun bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih camali mudaaf haa mudaaf ilayh مبني على سكون في محل jر amase cمل مضاaف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الجار والمجرور متعلقان باجتهاد marka waxaan leenahay waljumlatu min alficli oo ijtihaad ah iyo walfaacil oo hiya ah fii maxali rafcin khabaru mubtaday zaynab oo mubtada khabarkeed wey raabidkiina waraabitu baynahumaa faacilu ijtihaad wa mihaalu damiir الاثنayni laba damiirkood laba alqaa'ibayni maqan mudakrayni kaana iiri mar dhaweed ma soo marnay mudakrayni oo muanasayni maxaa ka maqana nidhi waa ta halkan hadda tii hore ta halkan ku faham wuxuu yidhi mar haddaad wax ka tag xadaftay wuxuu waa damiine bal martus ha fahmeen sida loo xadfee wa mihaalu damiir اlisnayni laba damiirkood misaalkiisii laba alqaa'ibayni maqan mudakarayna laba labkaana ahaadeena ah oo muanafayni ama laba dhadig ha noqdeen darabaa weeye fii qowlika xaalu ku sugan yahay waa darabada hadalkaaga soo socda ku jirta almuxamadaani labadii muxamed darabaa labadii muxamed waxay garaaceen bakran ninka bakar la yidhaahdo almuxamadaani mubtado marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can dama lnahu muanan ma naaba fiihi xarfan can xaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi lismi lmufradi ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وألف التصنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بكرا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مبتدا والرابط بينهما فاعل ضرب أو نس قولك وقولك ترى الهندان labadii hindo darabataa waa garaaceen caamira ninka caamir layrta iskugu tageen ay lafaa u qoraxeeya alhindaani mubtadaw marfuuq midibtidaa wa calaamatu rafcihi alf niyaabatan can idama liannahu muhanan maa naaba fii xarfi nun xarak wa nuunu ciwadun can itamwiini fi lismi lmufradi darabata firi intaas waxay uga duwan tahay maadaama faacilkii uu yahay muanaf ah waxaa lala xidhiidiyey t tawtanis taataniiskiina waa la xarakeeyey maxaa yeele ka dambeeya alifna waa reebay mogta iltiqaa saakinaynaa dhacay xarakadiina fatxa laga dhigay maxaa yeelay alifaa ka dambeeya aliftana waxaan fadxayn kama hormari karaan marka waxaad leedahay alhindaani mubtadun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama liannahu muhanan ma naada fiihi xarfun xaraka wa nuunu ciwadun can tanwiini fi lismi lmufradi daraba ficl maadi mabniin cal fatxi laa maxala la min alcraab wataau calaamatu taniis mabniin cala sukuuni waxurika bilfatxati takhalusan min iltiqaai saakiniin daraba ah, ta taadaasaa la saaray taadaas waxaa loo saaray iltiqaau saakiniin wa kaanat xarakatu fatxatan maxaa fatxa ka dhigay limunaasabati alif alifaa ka dambayda alif kasra lagama hormari karo ah, fatxa waa in laga dhigaa xarakada marka waxaa tiraa marka waalifu tasniyati damiiru mutaصil daraba ta aliftaas alifu tasniyada waalifu tasniyati damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin faacil caamir mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali rafcin khabar mubtadai alhindaniya mubtadahe raabida lagaa rabaa jumla hadday qabar dhacday wraabidu baynahumaa aacilu daraba aacilu darabati waxafidaa weeye misaalkii fii qawlika xaalay ku sugan tahay xafidaadu oo aad ku qawsho almuxamadaani labadii muxamed xafidaa waa xifdiyeen dersahumaa dersigoodii icraabteedadaa lagaa raba maxaa ile kuwa hore la mid tahay xagga icraab kaliya dersa mudaaf humaadaas mudaaf ilaygaa la soco aw qawluka qowlkaaga a tiraa alhindaani labadii hindo xafidataa waa xifdiyeen dersahmaa dersigoodii wejtahaddaa weeye mihaalkeedii min naxwi qawlika labo maqan ayadoo faacilkii yahay mihaalkii wejtahaddaa weye min naxwi qawlika hadalkaagoo kale xaalow ka ahaaday markaaad ku qowsho albakraani labadii bakar ijtahadaa waa dadaaleen albakraani mubtado marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama لأنه mتnmnaaba في xرفa xركة wnun cwad can التwin في اسم mfradi اجتhada فicل maadi mbنiy عaلى الفaتح la mxll min الإعrاab وألف التثنيةi dmir mتصل mbنiy عalى sukun في mحaل رفع فاacل واjملة اجتhaada واjملة min الفiعل والفاacل في mحaل رفع khaبر mبtd والraaبط baynهmaa فاacل اجتhad aw qwl ka qwlkaagaad ku qwsho aزaynabani labadii زaynabo اجتhaada waa dadaaleen Ah, ijtihadatan maxaa marka loo soo ceshaay u kala duwan yihiin albakraani ijtihada labadii bakr waa dadaaleen azaynabaani labadii zaynabo ijtihadata waa dadaaleen waxay kala duwan yihiin maadaama mubtadihii uu yahay muanas oo ijtihadata ijtihada faacilkeed u laabanayo damiir muanasa maadaama u laabanayo muanas taa lagu daray ta taniiska taada hadde waa la sukuuni jiray maxaa fadxada loo saaray iltiqaa saakiniin ilaa taada marka sukuun la saaro alifti ka dambayna sukuuna saara maxaa looga dhigay xarakadiina fadxo limunaasabati alif alifaa ka dambayda alifta wax aan fadxo ahaynu kama hormari karo iyo waqaama wey misaalkii fii naxwi qawlika xaalu ku sugan yahay almuxamadaani labadii muxamed qaamaa waa istaageen almuxamadaani qaama iyo albakraan ijtaada waa isku mid icraabta adaa lagaa raba biwaajibihimaa ay u istaageena ku dheeraada almuxamadaani labadii muxamed qaamaa waa istaageen biwaajibihimaa waajibkooda ay u istaageen biwaajibihima waa icraabayna iyada biwaajib albaa xarfu jarin waajibi ismun majruurun bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaar wاlmajruur mutacaliqaani biqaama waajibi mudaaf wlhaw damiru mutasilu mabniin cala kasri fi maxali jarin mudaafu ilayh wlmiimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daalun cala tasniif aw qawlka ama inaad ku hadasho alhindaani labadii hindo qaamataa waa istaageen biwaajibihimaa waajibkooday u istaageen fiiri almuxamadaani qaama iyo alhindaani qaamataa maxay ku kala duwan yihiin taaday ku kala duwan yihin ficilkiyaa taawtaniis lagu dara taawtaniis sukuuna la saari jiray ee maxaa fadxada loo saaro loo xarakeeyey iltiqaa saakinayn kasra maxaa looga dhigi waayey asal intiqaawshaakadin kasrae maxaa fadxa looga dhigay limunaasabatin ali wa mihaalu damiiri lghaa'ibayni lama maqan damiirkooda mihaalkiisii ayadoo faacilkii laba maqan ya may may laba maqan waa soo dhammayna waa ka soo gudbay ee waxa weeye haa'ibiin waa jaclku saalim wa mihaalu damiiri lghaa'ibiina kuwa maqan damiirkood mihaalkiidi haa'ibiintaasoo min jamci dukuri jamac raga xaggiisa ka ahaadeen jamac laba wamihaalu damiiri lghaa'ibiina kuwa maqan damiirkood mihaalkiisii haa'ibiinteesoo min jamci dukuri jamc maqan xaggiiska ahaadeen darabuu weeye min naxwi qowlika hadalkaaga xaggiisa xaaluu ka ahaaday darabudu oo aad ku qowsho alrijaalu raggi badnaa darabuu way garaaceen acdaa'ahum cadowyaalkoodii alrijaalu raggi badnaa darabuu way tumeenoo waa garaaceen acdaa'ahum cadowyaalkooda arijaalu mubtado marfuuqu min ibtida wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fii akhirih arijaalu waa mubtad waa la rafcina calaamatu rafcihu waa damo ila waa jamcu taksiiri darabuu daraba ficl maadin mabniyu calaa dami litisaalihi bidami litisaalihi biwaawi jamaacati darabuu daraba ficl maadin mabniyu calaa dami litisaalihi biwaawi ljamaacati waaw jamaacati damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali rafci faacil wllifu faariqaة bayna waawi mufrad waaw jamac wowdaas ma ujeedaa wowdaas alifa laga daba qoray marka alif laga daba qorayo saddex shardiay leedahay saddex shardi ay leedahay shardiga koobaad wowdu waa waawljamaaca inay had maxaa ku baxay wow mufrad tusayd hadday tahay sida iri muxamedun muxamed yaqzuu waa duula hadda alif lagu qoriba muxamedun muxamed yaqzuu waa duula yadcuu waa u yeedhaa lagu qorima maxaa yeelay aliftu waxay dhacdaa waaljamaaca gadaalkeed yaqzuuna waa ficilka xarafka ugu dambeeye wawdaas ee waaljamaac maaha faacilba maaha waa ficil mudaaric xarafka ugu dambeeyey wahuljamaac marka m ma aha marka shardi waxaa shardiga koobaad wowdaas shardigeeda koobaad waa inay waawuljamaaca ka horaydo oo waxay dhacdaa alifta alifta waay alifta faariqada alifta faariqada waxay dhacdaa shardiga koobaad ashard اlأwal an takuuna bacda waawiljamaaca miaalkii waa keenay miaalkii waa darabu oo kaleeto ayadoo waawdii jamaac aysan waaw jamaac ahayn oo aan aliftii la qorayna miaal waa keena oo muxuu noqday yaqzuu yadcuu shardiga labaad an takuna haadihi waawu mutadarifa an takuuna haadihi waawu mutadarifatan waa inay gees xigtaa waa inay kelimadda u dambaydaa haddii wax ka dambeeyaan alifta lama qoro ah. wax ka dambeeyaan alifta lama qoro الشharد الثاني مxuu noqday an takuna hadihi اlwaaw mutaطarifatan waa inay gees xigtaa qofkaas waa mutaطarif luqada waa darf maxaa loola jeeda gaal waxay ola jeeda gaaladu qofka oo nabi maxamed raaca waxay dhahdaan mutaطarif tadarufaa lagu arkay qofkaas maxay ola jeeda geeska aan joogno maaha geeska kalu joogaan wey iskuma dhawin wey annaga iyo gaal waxay leeyihin qofka hadday nabiga inuu raacay ku ogaadaan sal اlahu alay slam gaaladu maxay leeyihiin waa mutadarif waxay leeyiin marka tadarufkaa lala dagaalamo xag jirnimo soomaaligana waa maxe xag jirnimo macnaha xagga aan jirna maana xagga kalu jira geesaan joognaa isna geeska kalu jira ah tadaruf waa xag jirnimo soomaaliga ka gees ka gees labada geesaan kala taaganahay Ah, waxay rabaa ila meel dhexe laiskugu yimaado waduu low tudhinu fayudhinuuna aha gaala waxay jeclaadeen ilaah inaad u soo dabacdo ayana ay soo dabcaano meel dhex laiskugu yimaado oo gaalnimada iyo laysku berxo islaamnimada ah, gaalnimo iyo islaamnima ma walaaloobi karaan ah, hala walaaleeyay leeyihin gaalnimada islaamnimada wada noolaash ala rabay wada noolaash in la wada noolaado meel dhexe wax layskugu keeno waduu low tudhinu fayudhinuuna allahu akbar shalay iyo maanta isku eg ka soco hadda naxwaan ku jirna annaga waaya naxwaan ku jirnaa marka waxaan ka hadlaynay shuruudda shuruudda oo alifta faariqada laba shardiyan qaadanay shardiga koobaad wuxuu ahaa an takuuna bacda waawiljamaaca shardiga labaad an takuuna haadihi lwaawu mutaarifa shardiga saddexaad an takuuna haadihi waaw laakiin waxaan rabnaa mutaarifadii miaalkii miaalkeedii waa maxe geesay xigtaa darabuu aamanuu kafaruu wax ka dambeya lama arka soo maaha alifta la qora maxaa ku baxay waxaa la rabaa wixii ku baxay inaan aragno iyadana waxaa ku baxay haddaysan mutadarifo ahayn ee ay dhexda gasho dhexday gashay waxbaa ka dambeeya mar haddaysan mutadarifo ahayn ma la qoraayo miaal waxaan leenahay ayadii oon ahayn arijaalu raggii darabuuka aday ku garaaceen darabuuka alif lagu qori ma darabuuka hadda fiiri darabuu wowdaas oo waaw jamaco maaha alif lagu qori ma maxaa dhacay ee wowdu daraf ma joogto waa laga dambeeya mafcuulkiya ka dambeeya marka waa inay mutadarifo taha shardi inay mutadarifo taha shardigaa saddexaad an takuuna haadihi waaw maca alficli wowdan waaw jamacada ficl waa inay ku jirtaa marka alif laga daba qora darabuu aamanuu kafaruu qaaluu an takuuna haadihi waaw maca alficli marka oo alif laga daba qoraa wowdan waaw jamacada waa goorma maxaa shardiya an takuuna haadihi waaw maca alficli maxaa baxay idaa kaanat haadihi waaw maca sm azayduna saydyaalkii badnaa daaribuuna waa garaacaya daaribuuna waa jamcu kastale sooma jeed wowdu meesha ku jirtaa daaribuuna alif la qorima xayla isimayba ku jirtaa wowdan marka saddex shardi ayaa loo shardiya aliftan faariqada saddex shardi baa loo shardiya aduu mayla socota markaa saddex shardi sheegaya ya lama socon ka war cajiib saas idinkuma u kala taqaan xabadka aan ila socon waa ujeedaan su joog iska tega midaa iska tega dada kamid adoo ah. casharka arina ilaahay qadarkiisa midna waa waa mitidaaho yaan xarafku dhaaf inuu leey bal ka taliya idinku ka soco marka halkaas waa ogaanay soo maahan shuruuddii waa yahay wa mihaalu damiiri اlqaa'idiina kuwa maqan damiirkooda mihaalkiisii qaa'idintaasoo min jamci dukuuri ka ahaadeen darabu weeye min naxwi qowlka xaalu ka ahday arrijaalu raggii badnaa darabuu waa garaaceen acdaa'ahum cadowyaalkooda arrijaalu mubtado marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih daraba ficl maadin mabniyun calaa dami litisaali biwaawuljamaaca laa maxala la min alcraab wa waawuljamaacati damiiru muttasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatun bayna waawilmufradi waawuljamaaca وواو الجماعة اعداء مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في اخره اعداء مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه والميم علامة جمع الذكور والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدي الرجال مبتدي الجملة انا خبر فيها رابط على الربا isku xidhan mubtadaha iyo qabarka waraabitu baynahumaa faacilu darba wowdaas jamaacada ah arijaalo jamaaca u laabayd waxaafiduu waaya miaalkii ayadoo faacilku yahay damiir rag badanoo maqan u laabana min naxwi qowlika xaalu ka ahaaday atalaamiidu ardadii xafiduu waa xifdiyeen duruusahum casharadoodii atalaamiidu ardadii xafiduu waa xifdiyeen duruusahum casharadoodii hadda tan tii horay la mid taha lagu exraabima arijaalu darabuu iyo wejta hadduu weeye min naxwi qawlika atalaamiidu ardadii ijtahaduu waa dadaaleen atalaamiidu mubtadau marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakiri ijtahada ficil maadi mabniy al mabniyun cala dami liitisaalihi biwaawi ljamaaca wa waawi ljamaacati damiiru mutasilu mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatu bayna waawi lmufradi waawi ljamaaca والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما فاعل اجتهاد ومثال ضمير الغائبات كوي مقناة ضمير كود مثال كودي كواس مقنو من جمع الإناث جمع او دمر أحجز كهذين دمر بضن او مقان ضمير الله بنا يضو فاعل كيهي darabna wey min naxwi qowlika xaalu ka haday alfatayaatu gabdhihii badnaa darabna way garaaceen caduwaatihina cadowyaalkooda alfatayaatu gabdhihii badnaa darabna way garaaceen caduwaatihina cadowyaalkooda alfatayaatu mubtada marfuuc biاbtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi darabna darab ficl maadi mabniyin cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxaliq laa maxalala min alcraab na wa nuun niswa damiiru mutasilu mabniyin cala fatxi fii maxali rafcin faacil caduwaati mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi kasraة ظaahiraة fi akri niyaabaة can اfatxa lأnnahu jamcu muanafi saalim ma naba fiihi xarakaة can xarakati ma naba fiihi xarakaة can xarakati qofna waa la socda qofna waa yaaba mxuul kalala aadi war meel lama aadin adaa meel aadi caduwaati mudaaf walhaa damiiru mutaصil mabniin calى اkasri fii maxali jari mudaaf ilayh waa nuunu calaamati jamci niswa wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi fii maxali rafcin khabaru mubtaday alfatayaat waa mubtada ah jumladan waa khabarki waraabit baynahumaa faacilu daraba wakadaa sidoo kale waxaa xafidna waa la mid min naxwi qowlika xaalu ka ahday annisaa dumarkii xafidna way xifdiyeen amaanaatihina ammaanooyinkoodii annisaa dumarkii xafidna way xifdiyeen amaanaatihina ammaanooyinkooda miaalka horuu la midi miaalka horuu la midi waa lacrab alfatayaatu darabna caduwaatihina wakadaa sidoo kale waxaa ijtihaadna min naxwi qawlika xaalu ka ahday albanaatu gabdhihii ijtihaadna waa dadaaleen albanaatu mubtado marfuucu biاbtidaa wacraamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi ijtihaada ficl maadi mabniyn calى sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik ونوع نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما فاعل اجتهاد وكل هذه الأنواع وكل هذه الأنواع نوعيال كان دمانتود أنواع الاثنين عشر لبية طبنكا أنواع السابقة صهر مرتين yusamaa waxaa lagu magacaabaa adamiira damiir fiihaa anwaacda xaalu ku sugan yahay waxaa lagu magacaabaa adamiir almutasil damiir mutasilaa lagu magacaabaa dhammaan hadda damiir damaairtaas aan soo marnay oo faacilka ah dhammaantood waxaa la idhahdaa damiir mutasila faacilkii oo noqday damiir mutasila ah, damiir mutasil ah aacilkiioo noqday mutaصil waxaa loola jeedaa caamilkiisi u la xidhiira damiirku dhammaan labiyo tobankaas maxaa lagu magacaabaa damiir mutaصila maxaa loola jeedaa caamilkiisi u la xidhiira saasaa loola jeeda wa tacriifu tacriifkiisa maxaa la yidhaahdaa damiir mutaصila xaa la yidhahda damiir mutasilu kuu qiixa tacriifkiisa ila waxaa la rabaa in lagu baro damiir mutaصila iyo damiir munfasil ah munfasilna waa mid caamilkiisii ka socmay muttasimna waa mid caamilkiisii la xidhiidha labadoodii yaa lagu kala siinaya xadkoodii wuxuu ku yidhi wa tacriifu damiir mutasila xadkiisa iyo tacriifkiisa annahu damiir mutasila huwa aladii waa midka laa yubtadau bihi lkalaamu aan hadalka lagu bilaaban walaa yaqacu aana dhicin bacda ilaa ilaa gadaalkeed fii xaalati alikhtiyaari xaaladda doorashada damiir mutasila waxaa la yidhaha waa damiiran hadalka lagu bilaaban karin hadda darabtu tada ku jirta hadalka ma lagu bilaaban karaa wax ku bilaaban kara lama arko hadalka laguma bilaabi karo ah, darab waxaa xuruuf kala waa inay ka horeyda ilaa gadaalkeedna ma dhici karo ma dhigi kartid daraba ilaa ta carabiga maana u leeyay waxaad ku hadashay in lama yaqaan marka hadalka laguma bilowdo ilaa gadaalkeedana ma dhaco xaalada ikhtiyaarka xaalada ikhtiyaarka maxaa looga ixtiraasa xaalada daruurada bay daruuro tahay daruuro waa arin gaara hmm. daruuro waa arin gaara oo waa la yska arkaa laakiin xaalada ikhtiyaarka oo gabay laguma jira hadal caadiya ah, markuu hadalku yahay oo usan gabay ahayn laguma bilaabo karo bacda ilaana ma dhici karo bacda ilaa ma dhici karo bacda ilaa ma dhici karo wa miluhaa yaأtii fii nawcin aakhar min adamiiri wa miluhaa laba-iyo tobankaas oo kale laba-iyo tobankaan soo qaadan maxay ahaayeen damiir mutasila ah, damiir mutasila ay ahaayeen anwaacdaas wa miluhaa anwaacdaasoo kale yaأtii waa imaanaa fii nawcin aakhara nuuc kale nuuca kaleo min adamiiri damiir ah nuuca kaloo yusamaa lagu magacaabo adamiir almunfasila damiir munfasila hadda labiyo tobankaas waxay ahaayeen labiyo toban damiir oo mutasil ah labiyo toban kala imaana ah oo ah damiir munfasil ah oo caamilkii ka socday oo faacil ah. labiyo tobankan waxay ahayen damiir mutasil ah labiyo tobankoo kala imaana ah oo ah damiir damiir caamilkiisii ka socday wa miluhaa anwaacdaasoo kale yaatii ku imaana fii nawcin aakara nuuc kale nuuca kaloo min adamiiri damiir ah nuuca kaloo yusamaa lagu magacaabo adamiir almunfasil damiirkii caamilkiisa ka soocmay waxaa la yidhaha damiir munfasila xadkiisa xadkiisii unasiina fiiriya wa huwa damiirka munfasilka aladi waa midka yubtadau bihi hadalka lagu bilowdo wa yaqacu dhaca bacda ilaa fii xaalati اkhtiyaari xaalada doorashada damiir munfasila waxaa la yidhahdaa aladii yubtadau bihi اkalaam wa yaqacu bacda ilaa fii xaalati اkhtiyaar kii hore cagsigiis wey kii hore u ka soo horjeeda waa mid hadalka lagu bilaabo karo ilaa gadaalkeed ma dhici kara iyadoon ikhtiyaar ah oon daruuratu shicir ahayn misaaladii labiiyo tobankii waxaan ku daraynaa marka munfasilka ahaa haddaan qaadanay labiiyo tobankii mutasilkaa ah. darsi tagaan qallaynayna oo naga baaro taqulu waxaad leedahay maa daraba ma garaacin ilaa ana aniga unbaa garaacay maa daraba ma garaacin ilaa ana aniga unbaa garaacaad leedahay aniga keligaya garaa ila garaacday lama arko daraba ma garaacin ilaa ana aniga maahane qof kale ma garaacin maa naafiyatu mabniun calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab daraba ficl maadi mabniy calى اfatxi laa maxal lah min اlcraab daraba ficl maadi mabniy calى اfatxi laa maxal lahu min اlcraab saasaa la rabaa ilaa ana ilaa adaatu istinaaءi mulqaat laa camala laha mabniy calى sukuni la maxal lah min اlcraab ana damiiru rafcin munfasil mabniy calى sukuni fii maxali rafcin faacil dhammaan saasaad ku waday marka inta kaleeto adaa lagaa rabo wamaa daraba ma uusan garaacin ilaa naxnu annaga keliyaha garaacnay wamaa daraba ma uusan garaacin ilaa naxnu annaga un ma ahan cid kale wax ma garaacin maa naafiyatu mabniyun cala sukuuni laa maxala lah min alraab daraba ficlan maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lah min alraab ilaa adaatu istitnaain mulqaatun laa camala lahaa naxnu damiiru rafcin munfasilu mabniyun cala dami fii macali rafcin faacil wamaa darada ma garaacin ilaa anta adiga maahane wamaa alwaaw xarfcafilmaa naafiyatu mabniyun cala sukuuni laa maxala min alcraab darada ficl maadin mabniyun cala fatxi laa maxala min alcraab ilaa daatu istitnaain mulqaatun laa camra laha anta an aad leedahay an damiiru rafcin munfasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wa xarfun daalun lilmukhaaab hal ninoo lala hadlayo tusee taada xarfun daalun lilmukhaadabi hal nin oo lala hadlayo uu tusaya xarfun daalun lilmukhaadabi اlmudakr isku dar xarfun daalun lilmukhaadabi اlmudakr wamaa daraba ma garaacin ilaa anti adiga maahle gabarhay qof kale wax ma garaacin alwaawu xarfu cadfin maa naafiyatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala la min alcraab daraba ficil maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala la min alcraab ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camra laha مبني على السكون لا محل له من الإعراب أنت أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والطاء حرف دال للمخاطبة المؤنثة هل قبر الله هذا يتوسي هل قبر الله هذا يتوسي وما ضرب ما قرع إلا أنتم الذين ما وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء mulqaatu laa camal lahaa mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab antuma an damiiru rafcin munfasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wataao xarfu lkhidaab wlmiimu xarfu cimaad wlalifu xarfu daalun cala tasniim wamaa daraba ma garaacin ilaa antum raggiina badan maahan alwaawu xarfu cadfin maa naafiyatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab daraba ficl maadi mabniin cala fathi laa maxala lahu min alraab ilaa daatu istinaain mulqaatu laa camla laha mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alraab an damiiru rafcin munfasil mabniyu cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wataw xarfu khidaab walmiimu calaamati jamci dukuur wamaa daraba ma garaacin ilaa antuna dumarkiina badan maahan ماهن وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على سكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والطاء حرف الخطاب والنون علامة جمع النسوة وما ضرب ما قرأ إلا هو ننكي مغنى مهن وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وما ضرب ما قرع إلا هي قبض مقنات ماهن الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب هي ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وما ضرب ما قراع إلا هما لبدي مغنايا ماهن وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة, أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب هما ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وما ضرب ما قراع إلا هم رجب ما يمقنا ماهن الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استتراء ملقاة لعن الله هم ضمير رفع منفصل مبني على سكون wamaa daraba ma garaacin ilaa huna dumarkii badnaayo maqnaa maahan wamaa daraba waaw xarfu cadfin maa naafiyatu mabniyun cala sukuuni laa maxalala min alcraab daraba ficlmaadi mabniyun cala fatxi laa maxalala min alcraab ilaa daatu istitraain mulqaatun laa camal lah mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab huna damiiru rafcin munfasil mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil wa calaa haadaa kaas korkiisa uu yajri ku socona alqiyaasu halka inta lagu soo sheegay ha ag taagnaane wax alla wixii lamidana la mid ka dhig wa calaa haadaa kaas korkiisuu yajri ku socona alqiyaasu wasayati waa imaan doona bayaanu anwaaci damiiri damiirka nuucyaalkiisaoo la caddeeyo damiirka almunfasili ee soocan damiirka munfasilkaa warkiisu waa badan yah ee asaga asaga waa la caddayn doonaa biawsaca wax ka ballaaran min haadaa caddaynta halkan lagu sheegay wax ka ballaaran oo ka badan aa lagu sheegi doonaa wasayaati waa imaan doonaa bayaanu anwaaci damiiri damiirka nucyaalkiisa la caddayntooda damiirka almunfasili ee socmay biawsaca wax ka ballaaran min haadi ishaarati ishaaridan halkuu ku imaan doonaa fii baabi lmubtade wlkhabari ku imaan doona wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah waslama baaraka calaa nabiyina muxamed